رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود إلهي هكراد النقد waxaan ahay maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay ninkigiisa ayaa waxaan kula mici ahayn fii qubbatin qubbad dhexdeed qubbatu waa guriga oo wareegano guryaha carabtu ay degi jireen markaa ka mid ah waa khiyaan ama waa guryaha heendhooyinka markaa ka samaysan naxwan min arbaciin afartanna waan u dhoway iyo wax lamid ah afartan qofood ayaan ahayn faqaale wuxuu yidhi nebiga atardawna qaali ma ku noqonaysaan an takuunuu inaad ahaataan rubca ahliljanna ahlujanna rubaciisa inaad noqotaan ma ku qancilahaydeeno lahaydeeno qaali ku tihiin inta jannada ku jirta afar marka loo dhiga mid ah inaad noqotaan qulnaa waxaan dhahnay nacan haa qaala haddana rasuulku wuxuu yidhi atradow ma ku raalli noqonaysaan an takuunuu inaad ahaat ahliiljanna ahlu janna tulufkooda saddex marka loo dhiga qayb ka mid ah qulnaa nacam haabaan dhacnay qaala rasuulku wuxuu yidhi waladii macduudkii baan ku dhaartay nafsu muxammadin nebi muxamed nafsadiisa biyadihi gacantiisa ay ku jirtay innii anigu la arju aan rajaynayaa an takuunuu inaad noqotaanood ahaad ahliiljanna ahlu janna muskiida ummadaha kale marka loo fiiriyo cidka inaad mastaxdu janno noqotaa kadaalika arrintaana waxay ku imaanaysaa ana aljannata jannadu laa yadkuluhaa ma galo ilaa nafsun muslima naf muslimad ah maahan arrintaa inaad ahlu janno mistooda noqotaan waxaa keeni kara jannadaa waxaan gelaynin ilaa naf muslim ah maahani wamaa antum adinkuna ma tihiin fii ahli shirki shirki ehelkiisa marka loo fiiriyo dadka mushrikiinta ee gaalada ah waxaad kala mid tihiin ilaa ka shacrati in baydaaxi oo cad oo fii jalfi thawr dibi maqaarkiisa ku taala alswadi ee markaa madow dibi madow oo hal tin ku taala ayaad kala mid tihiin ahlu shirki marka laydiin fiiriyo aw amase kashow amase aw amase waxaad kala mid tihiin kashacrat in assawdaa'i oo madow oo fii jaldi thawri alaxmari dibi thawr maqaarkiisa gudud yahay tin madow oo ku taaloo kale saasaad kaga soocan tihiin mushrikiintuna saasay idinkaga badan yihiin muttafaqun calayh waa raja-aadii aad u weyn ilan baabka aan ku jirnaa baab raja-a can abi muusa alashcari radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam hadday ahaato ama la gaaray qiyaamati maalinta qiyaamaha xaqira maalinteeda marka la dafaca allah ilaahay wuxuu u dhiibayaa subxaanahu wa tacaala ilaa kulli muslim muslim aw nasraaniyan yahuudi ama nasraani hal nin oo yahuudi ah ama nasraani ah ayaa la tusaya oo loo dhiibayaa fa yaquul wuxuu odhanayaa haadaa midkan amase nasraaniga ah fikaafuka waa kii kaa fadsaday waa kii fikaakkaaga ahaa mina naari naarka xaggeeda ileen qof kasta guriga wuxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay naarka qofka muslimkaa markuu jannada galo gurigiisii naarta ama yahuudi ama nasraani ayaa markaa dhac ayaa ayaa ayaa dhexlaaya taasaa waxaa looga dhigayaa inuu ka furtay oo kale inuu ka furtay oo kale ayuu markaa noqonayaa sidaa darteed ayaa wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayh wasalam qiyaamaha marka la gaaro maalinta qiyaamo marka la gaaro yahuudi ee muslim kasta waxaa loo dafacayaa oo la tusayaa oo loo dhiibayaa yahuudi ama nasraani intaa kadib waxaa loo leeyahay kan waaya kii naarta markaa kafikaakaaga ahaa ama markaa ka wafii riwaaya warin kale canhu saxaabigii hore xaggiisa can ilnabiyi nebiga waxa uu ka wariyey qaala inuu yiri waxaa la imaan alqiyaama maalinta aakhira naason dad ayaa waxay la imaanayaan muslimiinta ka mid ah dunuubin dembiyaal amhaali iljibaali buuro oo kale ah dad muslimiin ah ayaa dunuub iyo macaasi ay sameeyeen yay la imaanayaan maalinta qiyaama dembigaa badnaan uu ka qabo waa amhaali iljibaali waa sida buuraha ah yakfiruha allaahu lahu ilaahay aa aafaya subxaana wa tacaala ilaahay ayaa u cafinaya rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyeye rajada weyn ee ilaahay xaggiisa jirtaa ayuu xadiidku tilmaamaya dhammaan ilaahay waa saamaxaya subxaana wa tacaala dembiyaalkii waaweynaa oo buuraha la mid ah dhammaan ilaahay wuu ka tirtirayaa qowli dafaca ilaa kulli muslim yahuudiyan aw nasraaniy fayaquulu haadaa fitaaquka min annaar macnaa intaa macnihiisu wuxuu yahay maa jaa wixii ku yimid baa lagu fasiraa fii xadiidi abi hurayra oo ahaa likulli axadin qof kasta mansilin guri ayuu ku leeyahay fi ljanna iyo wamansilun fi nnaar manzil guri jannada ah iyo manzil guriga naarta lidaalika arrintaa naarta inuu ka dhaxla ah bikufrihi kufrinimadiisa ayuu markaa kufrinimadiisa aana markaa ku mutaystay wa macnaa fikaatuka annaka adiga kunta waxaad ahayd baa la leeyahay mucaradan mid loo bandhigay lidukhuuli naari naarta gelitaankeedaa laguugu talagalay waxeedaa midkaana fikaatuka waa kii kaa faqsadayoo kaa dhaxloo kaa qaatay bianna allaha tacaala maxaa yeelay ilaaha sareeya qadara linnaari naarta wuxuu u qadaray uu u daangooyay cadadan tiro yamla'uhaa uu ugu talagalay buuxinteeda fa idaa dakhalaha alkufaaru gaaladu haddii ay ku galaan naarta bidunuubihim dembiyaalkooda iyo wa kufrihim gaalnimadooda saaruu waxay ahaanayaan fi macna alfikaaki bilmuslimiin macnaha inay muslimiinta ka fakiyeen oo ay fakaar fikaar uga noqdeen naarta dadkii muslimiinta ahaa saasaa macnaheedu noqon wallaahu aclam laakiin ilaahay baa yaqaana xaqiiqdahu can ibni cumara huma qaala wuxuu yiri samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi yaquul fadooda inayaa almu'minu qofka mu'minka ah yowma alqiyaamati maalinta qiya min rabbihi rabbigii xaggiisaa loo soo dhowaynayaa rabbigii xaggiisaa loo soo dhaweynayaa xatabaa ilaa uu dhigo natahu asturkiisa calayhi dushiisa dabkii ayaa laga asturayaa macnaha kanaf waa astur iyo sitri ka qariya meesha lagu xisaabayo dadkaa laga qarinaya ilaa ilaahay uu dhigo tanakadan asturkiisa calayhi addoonkii korkiisa fa yuqaribuhu wuxuu tirsiinayaa bidunuubihi dembiyaalkiisa dembiyaalkii uu galaa la tirsiinaya oo fa yaquulu wuxuu leeyahay atacrifu danba kada dembi hebel ma atacrifu danba kada dembi hebelna fayahay satartuhaa waa kuu asturay anigaa dembiyaalkaa kuu qariyey calayka korkaaga fi dunyaa adduunka markaad joogtay qofku ogaaday ma jiro wa ana akfiruhaa anigana waan kuu dhaafay laka adiga alyowma mafa yucqaa waxaa la siinayaa saxiifata xasanaatihi xasanaadkiisa iyo wanaagyaalkiisa warqaddii ku qornayd markaa kadib ayuu jannada aadayaa muttafaqun calayh kanadahu macallaha iyo waraxmatuhu asturkiisii naxariistiisaa lagu daboola umadaa looga qarinayaa dembiga mataqaanaa haa kanna haa ilaa uu yaqleeya adduunka inta la joogay qofku ogaatay ma jiro maantana waan kuu dhaafay wa ana akfiruhaa laka alyawma maantana waa kuu dhaafay fayucطaa saxiifata xasanaatihi xasanaadkiisa warqaddii ku qornaa ayaa markaa la siina waa meesha ilaah uu yidhi fa amaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira xisaabta yasiirta ah ee fudud ee addoonka la xisaabayaa taa ah wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran markuu ilaahay dhaho bax horay waa kuugu asturay haddana waa kuu dhaafay jannada aad wayanqalibu ilaa ahlihi masruuran markaasuu ehelkiisii u noqonayaa asagoo faracsan wa can ibni mascuudin ana rajulan ninbaa asaaba asiibay min imra'ati naag qublatan dhunqashu ama shumin fa ata anabiya nebiga ayuu u yimid sala allahu calayhi wasalam fa akhbarahu khabarkii ayuu u sheegay fa faanzala allahu tacaala ilaaha sarreeyaa wuxuu soo dejiyey wa aqimi asalaata salaada oog tarafay nahaari labada daraf iyo labada dhinac ee maalintii salaada oog wa aqimi asalaa salaada hagaaji oo duka oo oog baa lagu soo dejiyey tarafay nahaar labada dhinac ee maalinta wa zulafa iyo gobar oo min alleyli habeenka ka mid ah ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna waxay bixinayaan ay tagsiinayaanay tirtirayaan alsayi'aati xumaayaalkeeda daalika arrintaana dikraa liddaakiriin daalika dikra waa dikri iyo waana dadka daakiriinta markaa u ah dadka daakiriintay markaa u tahay saasaa markaa la leeyahay oo arrintaasaa markaa loo soo dejiyey salaadda oog ayaa la soo dejiyey salaada oog ayaa markaa la soo dejiyey wa aqimi asalaat salaada hagaaji darafay nahaari maalinta labada daraf waa duhurka iyo casirka darafay nahaar wa zulafan min alleyl gobol habeenka ka mid ah waa maqribkii iyo cishaa'idii ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna sayi'aati xumaayaashay bixinayaan dembigaan aad la timid ee dhunkashada iyo waxaan aad gabadha ku samaysay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaaga saamaxa oo kaaga tirtirayaa fadligiisa salaadaha hagaajintooda waysaadka toosinteeda wax kasta oo khayr iyo wanaag ah macnaha saasaa loola jeedaa waatuu ilaahay tilmaamay in imtajatanibuu haddaad ka fogaataan kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum waxaan idinka reebayna kiisa waaweyn haddaad ka tagtaan yaryarka waan idin dhaafaynaa buu dhahay ilaa subxaana watacaala tacaala aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alifmi waalfawaaxisha ila allaman yaryarka maahan soonka iyo salaada iyo sadaqadii alamru bilmacruuf ayaa markaa lagu dhaafaa ninkii waa farxay faqaala arajul ninkii wuxuu yidhi aliya haadaa yaa rasuula allah rasuulkii allow tan animay ii sugnaatay macnaha ani keligii miyaa iskale oo saa lee yeelay faqaala rasuulku wuxuu yidhi lijamiici ummatii kullihim wa ummaddayda dhammaantood ummadayda oo dhan waaye keligaa ma aha lijamiici ummatii kullihim dhammaantood ummaddayda mutafaqun calayh wa can anasin qaala wuxuu yidhi jaa'a rajul nin baa yimid ila alnabiyi nebiguu u yimid sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow asabtu xaddan xad ayaan asiibay muxuu ka wadaa wuxuu ula jeedaa dembi ayaan galay xag waajibinaya dembi xag ah ayaan galay ee fa aqimhu calaya iga og buuyi fa aqimhu og calaya korkaygoo islaamku wuxuu ka qabo igu samay hadalka intay wadeen baa waxabarati salaatu salaadii baa soo xaadirtoo soo gashay fa sallaa wuu la tukaday ninkii maca rasuuli illaah rasuulka micigiisa falamaa markii qadaa uu dhammaystay ee uu gutay alsalaata salaadii mar labaad buu u yimid oo qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow innii anigu asabtu xaddan dembi xad waajibinaaya ayaan galay oon asiibaya fa aqim cafiya kitaab allah kitaabka lagu og ibuu xukmi macnaha buu ka wada qaala rasuulku wuxuu yidhi hal xadaratan macana asalaa hal xabarta manala xaadirtay oo manala tukatay macanaa micigee qad xadarta ma xaadirtay oo managala qayb gashooo manala tukatay macanaa micigeena assalaata salaada qaala ninkii wuxuu dhahay nacam haa qaala rasuulku wuxuu yidhi qad qufira laka waa laguu dhaafay muttafaqun calayhi salaadaa lagaaga cafiyey salaaduu ilaahay kaaga dhaafay ayaa la yidhi wa qowluhu uu yidhi asabtu xaddan macnaaha waxaa laga wadaa macsiya waa dembi tuujibu waajibinaya attacsiira canaan iyo ganaax dembigaan uu leeyahay waan galay waa macsiyo oo xumaan tacsiir waajibinaysa walaysa almuraadu alxad xadkaa muraadka uu ula jeedana ma aha xadkii asharci sharciga aha alxaqiiqiya ee xaqiiqda ah ka xaddi zina zina xadkeeda ma aha oo kale waalkhamr iyo wakayrihima macnaha dembigan waan gale iga og xadka uu leeyahay ma aha xadkii xaqiiqda ah sidii qof khamri cabay qof zinaystay qof wax xaday saa ma ahayn laakiin fa ina haadihi alxuduuda xuduudda qofka gala ama dembiyada xadkooda laa tasqutu bisalaa salaad dhacdo haddii qofku inta uu wax haddana uu tukado la dhihi maayo waa laga dhaafay xagkii in laga oga waayo mar walba haddii uu sinaysto saasoo kale haddii khamre uu cabo saasoo kale laakiin xadkan rasuulku uu yidhi waa laguu dhaafaye iska bax ma aha xad oo waajibinaya xadkii sharciga ahaa oo xuduudda markaa lahaa waayo xagta noocaas ah salaadna ku baaba'ayo ku dhici maayo walaa yajuusu mana bannaana lilimaami imaamka tarkuha inuu ka tago qof dembi xad ah galay xataa ha tukadee imaamku inuu dhaafo markaa ma aha waa canhu waa saxaabigii hore qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ina allaha uu dhaho labadaba ilaahay raalli buu ka noqdaa subxaana wa labadaba ilaahay raalli buu ka noqdaa subxaana wa tacaala alakna bifatxi ilhamza waa hamzada waa hamzada oo markaa la kordhigo waa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllah rasuulkii alla wuxuu yidhi ina allaha ilaahay la yardaa waa uu ka raalli noqdaa can ilcabdi addoonka xaggiisa an ya'kula inuu cuno alaklata cunitaan oo fayaxmadahu uu ku ammaano ku mahdiyo cunitaankii uu cunay ilaahay calayha cunitaanka dushiisa ow amase aw amaseyasha inuu cabo asharbata cabitaan ow yashraba asharbata cabitaan inuu cabo oo fayaxmaduhu calayha ilaahay uu ku mahdiyo halaan rawaahu muslim alakla bifatxi hamza hamzada oo la kordhigaa la akriyaa wahiya almarat alwaaxida waa hal mar keliya oo min alakli cunitaan ah macnaa hal maro qofka intuu soo qaatay afka uu geliyo ma aheen waa cunto kalqadi qaba iyo waalcashwati casha iyo wixii la mid ah wallaahu aclam laakiin ilaahay baa yaqaana wa can abi muusa can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi ina allaha tacaalaa ilaaha sara yabsud wuxuu fidiyaa yadahu gacantiisa bileyli habeenkii ayuu fidiyaa liyatuuba suu uga towba aqbalu uga dembi dhaafo musiicu nahaari maalinta qaladka qofka xumaanta sameeyey inuu ilaahay habeenkii u dhaafo wayabsutu waa fidiyaa haddana yadahu gacantiisa binnahaari maalintii liyatuuba suu uga towba aqbalo musii'u leyli habeenka xumaanfalaha qofka xumaanta habeenkii sameeye xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu ay ka soo qalato min maqribihaa meeshay u dhacdo sida qoraxda bari looga sugaya maalintii dambe galbeed ay ka timaado ama meeshay u dhacdo ilaa waqtigaa laga gaaro wa can abi ilaxaqana waafajin bilahi towfiiq wallahu aclam